bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi wasalam ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala wcan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal jaءa ibraahimu sala اllahu calayhi waslama biumi ismaaciila wabibniha ismaaciila wahiya turdichu jaa ibraahiimu ibraahim ayaa yimid sala allahu calayh waali wasalama biummi ismaaciil ayuu la yimid ismaaciil hooyadii ayuu la yimid wabibnihaa iyo inankeedii ismaaciila ahaa ayuu la yimid wa hiya turdicuhu iyadoo nuujinaysa xataa wadacahaa ilaa uu ka dhigay cinda albeyti beytka agtiisa kacbada agteeda ayuu dhigay cinda dawxatin geed weyn fawqa zamzama geedaasoo fowqa zamzama ahayd zamzam korkiisa meesha zamzamka hadda uu ku yaalo korkeeda ahayd fii acla almasjidi masjidka korkiisa walaysa bimakata maka ma ahaan yowmaidin maalintaasi axadun qofna ma joogin maka walaysa bihaa maka dhexdeedana ma ahayn maa un wax biyo ah fawadacahumaa hunaaka meesha ayuu dhigay hooyadii wax nuujinaysay haajar ahayd iyo wiilkii ismaaciil ahaa oo la nuujinaya meesha ayuu dhigay markaa wa wadaca cindahumaa agtooda waxa uu dhigay jiraaban jiraab callaal ama dembiil fiihi tamrun timir ay dhexdiisa tahay ku jirto iyo wasiqaa-an buu dhigay sibraar fiihi maa un biyo ay ku jiraan huma qafaa ibraahiimu ibraahim markaasi waa sii jeestay oo qadaadkiisa ayuu sii jeediyey munqaliqan xaal uu yahay mid tegaya uma qafa ibraahiimu wou laabtay <clears throat> waa sii jeestay munqaliqan xaal uu yahay mid tegaayo fatabicathu ummu ismaaciil ayaa raacday fa faqaalat waxaay tiri yaa ibraahiimu ibraahiimow ayna tadhabu xaggee aadaysaa wa tatrukuna oo aad nooga tegaysaa bi hada alwaadi waadigan alladii waadiga oo laysa fiihi aniisun wehel ounan lahayn dhexdiisa walaa shay-un shayna aanu lahayn ayb xageed aadaysaa ood nooga tegaysaa togan ama dooxadan aan wehelna lahayn qofna waxna aysa joogin fa faqaalat lahu sidaa ayay ku tiri faqaalat dalika sidaadaas kaagaas ayay tiri lahu isaga ay ku tiri miraaran dhowr jeer wa jacala wuxuu gudagalay laa yaltafitu ilayha inuusan milicsanaynin oo uunan fiirinaynin ayb <coughs> ayb uma milicsanaynin qaalat lahu waxay ku tiri allaahu amaraka bi haada ilaahay miyaa sidan ku faray qaala waxauu yidhi nabiyullaahi ibraahim nacam ha qaalat waxa ay tiri idan laa yudayicunaa hadday sidaa tahay oo alla uu ku faray laa yudayicunaa na dayici maayo ilaahay uma rajacad waa iska laabatay meesheediiba isaga laabatay oo <clears throat> cunugeedii ayay markaas ku laabatay <clears throat> kalsoonida marka iyadana ay ilaahay ku qabto waxaan amar alla miyahaa marka uu yiri bis ilaahayna ma dayacayo waana ogyahay tiri ayb kol walbana ilaahay daa ogyahay marka haddii amar allana sidaan isaga lagu faray ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa ilaalinayo fandalaqa ibraahiimu waa tegay sala allahu calayh waali wasalam xataa idaa kaana intuu ka ahaaday cinda haniyati haniyada agteeda buurta <clears throat> meesha ay ka kala fiiqanto kor yuu tegay xaysu meel laa yarawnahu iyagu aynan ka arkaynin istaqbala biwajhi wejigiisa ayuu soo jeediyey ayuu la soo jeestay albeyta beytka xaggiisa ayuu kula soo jeestay uma dacaa bihaa-ulaai dacawaati ducooyinkan ayuu markaa ku duceeyey farafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday fa qaala waxa uu yidhi marka la ducaysana gacmaha kor loo qaaday marka aadaabta ducaday ka mid tahay faqaala waxau yihi rabbi inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin xataa balaqa yashkuruun intuu ka gaaro <clears throat> ilaahu waxaan dejiyey oo aan askumiyey duriyadeydii waadi gayri dii zarcin abuur iyo beero aan u saaxiib ahayn cinda beytika almuxaram beytkaaga xarumada le agtiisa rabbanaa liyuqiimu salaata fajcal afidata min annaasi tahwii ilayhim warzuqhum min athamaraati lacalahum yashkuruun sidaasuu markaas yiri ayb oo ducooyinkaasu ku duceystay wa jacalat umu ismaaciila umu ismaaciil waxay guda gashay turdicu inay nuujinayso ismaaciila ismaaciil watashrabu ay cabayso min dalika almaa biyaha ay ka cabayso uma idaa nafida marku dhammaaday maa fi siqaa'i sibraarka waxaa ku jiray cadishad way oontay wa cadisha bnuhaa inankeediina waa oomay wa jacalat tanduru waxay guda gashay inay fiirinaysa ileyhi isaga xaggiisa yatalawaha aw qaala yatalabatu oo markaas yacni galgalanayo o ooynayo ayb isagoo sidaas marka fandalaqad karaahiyata an tandura ilayhi fandalaqad way tagtay karaahiyata an tandura ilayhi cid ay nacayso inay eegto ayb fawajadat isafa ayay aragtay buurta safa aqraba jabalin buur midda ugu dhow inay tahay fil ardi dhulka yelihaa oo la xiriirto fa faqaamat calayhi way ku istaagtay buurtaa korkeeda uma istaqbalat ilwaadiya waadiga ayay qaabishay markaa tanduru iyadoo ay fiirinayso hal taraa axadan qof bal inay arkayso ayb qof bal inay aragto ayb wajacalat tanduru ilayhi yatalawaa ow qaala yatalabatu inuu dhulka isku garaacayo yani oyin ooynay dhigtay fainalaqat way tagtay karaahiyat an tandura ilayhi nacid ay nacaysa inay fiiriso isaga fa wajadat safaa bay aragtay aqraba jabalin buur midda ugu dhow fil ardi dhulka yelihaa oo iyada markaa <clears throat> la xiriirto soo xigto fa qaamat calayhi way ku istaagtay uma istaqbalat ilwaadii waadigii bay saa usoo qaabishay tanduru iyadoo xaal ay tahay mid inay fiirinayso hal tara axadan qof inay arkayso falam tara axadan qof ma aynan arkin fahabatat min asafaa safa ayay ka hoobatay xataa idaa balaqat ilwaadiya waadigii markay gaartay rafacat darafa dircihaa rafacad waxay kor u qaaday darafa dircihaa saakadeedii ama dircigeedii darafteedii ayay kor u qaaday suma sacad waa roortay sacya al insaani qofkii orodkiisii oo kale almajhuudi la dhibaato geliyey <clears throat> qof dhibaato haysata oo kale orodkiisay oroday xataa jaawasat ilwaadiya intay waadigii ka dhaaftay togi uma atat ilmarwata marwa ayay timid marka safo buur waayo saasay usoo degtay waa oroday marka ilaa ay markaa uma atat ilmarwata ayay timid faqaamad calayha way ku istaagtay fanadarad way fiirisay hal taraa axadan qof inay arkayso falam tara axadan qof ma aynan arkin fafacalat dalika sabca maraatin sidaa ayay toddoba jeer yeeshay qaala bnu cabaasin ibnu cabaas waxa uu yihi qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam falidalika sacyu nnaasi baynahumaa falidaalika kaagaas iyadoo laga soo qaadanaya dartii sacyu naasi dadka sacyigooda weeyaan baynahumaa safay marwa ay ordaan hadda ay socdaan ayb socodkan safay marwa lagu soconayo kaasuu ka ahaaday buuleey falamaa ashra marka socodkan waa laysku adoonsada hadda waa tacabud iyada laakiin socodkeeda socod tacabuda ma uunan ahayn falamaa ashrafat markay ka kor noqotay cala almarwati marwa samicat sawtan cod ayay maqashay faqaalat waxa ay tiri sah joog yani hamus turiidu nafsaha nafsadeeday ujeedaa uma tasamacad waa ismaqmaqashiisa marka cod bay raraadisay fa samicad aydan way maqashay faqaalad waxay tiri qad asmacta waad maqashiisay in kaana cindaka hiwaahun waad maqashiisay in kaana cindaka agtaada haddii uu yahay hiwaahun haddii uu yahay yani gargaar yani wax gargaara haddaad hayso qofkii aad codkaagii waa maqashiisay yani waa ay maqashiisay marka hiwaatha qeynka waa musallas lqeyn hiwaath iyo qawaath iyo quwaath faidaa hiya bilmalaki faidaa hiya waa iyada oo bilmalaki malagii kor taagan cinda mawdici zamzam meesheeda agteeda fabaxaa bicaqibihi fabaxaa wuxuu ku baarbaaray malagii bicaqibihi ciribtiisa ow qaala bijanaaxihi garabkiisa xataa dahara almaau intay biyo kasoo baxeen biyihii ay soo muuqdeen fajacalad waxay gudagashay taxuuduhu inay biyihii markaasi ay dar oo kale u sameynayso ay dhinacyada ka celinayso wa taquulu biyadiha gacanteedana ay ku dhahayso haakadaa sidaan ay ku dhahayso wajacalad waxay gudagashay taqrifu inaysa cabaysanayso oy dhuminayso almaa biyihii inay dhunsanayso dhunsanayso manaa waxaa weyaan biyihii ayay guraysaa yani wajacalad waxay gudagashay taqrifu lmaa biyaha inay ku dhurayso fii siqaa'ihaa sibraarkeeda ayb wahuwa yafuuru wahuwa biyuhuna yafuuru ou burqanayo bacdamaa taqrifu markay qaadaba oo soo burqanayo waxay ka qaado wa fii riwaayatin biqadri maa taqrifu inta ay ka dhurto ayaa soo burqanaysay qaala bnu cabaas ibnu cabaas waxau yihi qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalama raxima allaahu uma ismaaciila uma ismaaciil allah u naxariisto low tarakat zamzama zamzam haddii ka tegi lahayd iska dhaafi lahayd ow amase qaala waxau yihi low lam takrif haddii aysan dhuri lahayn min almaai biyaha aysan ka sacbad uga dhuran lahayn lakaanat zamzamu zamzam waxay ahaan lahayd caynan ilmaciinan macaan oo iska dureereyso qaala waxa uu yihi fasharibad way cabtay wa ardacad waladahaa cunugeedana waa nuujisay fa qaala laha almalaku malagii waxa uu ku yidhi laa takhaafuu ha ka cabsanina addaycata dayacad fa ina haahunaa meeshaani beytan guri ayaa ah lilaahi alla u sugnaaday yabniihi hada algulaamu wiilkan uu dhisayo iyo abuuhu aabihii ay dhisi doonaan meeshan guri alla u sugnaaday ayaa ahaan doono oo uu dhisi doono wiilkan iyo aabihiis wa in allaha allana laa yudayicu ma dayacayo ahlahu dadkiisa ilaahay ma dayacayo ahlkiisa <clears throat> yani dadka isaga ambiyada oo yacni wixii uu u dira samaynaya ilaahay ma dayacayo wa kaana albeytu beytku wuxuu ahaa murtafican mid koreeyo sareeyo min al ardi dhulka ka sareeyo ka raabiyati taagga oo kale ta'tiihi suyuulu ayaa imaanaysay daadadku fata'hudu can yamiinihi bay maraysay biyuhu ay qaadanayeen dhanka bidix wa can shimaalihi iyo bidixdiisa beytku meesha ku yaal kacbada taag yaray ahayd biyuhu xaggi xaggay ka marayeen fa kaanat kadalika sidaadaaba eed xataa marat bihim xaalku sidaaba u ahaa xataa marat bihim intay soo martay rufqatun jamaaco min jurhum qolada reer jurhum ah aw amase <clears throat> ahlu beytin qoys min jurhumin reer jurhum ah muqbiliina iyagoo soo qaabilaya min dariiqi kada iyagoo kasoo jeesanaya kada dariiqeeda ayay kasoo jeesay kasoo socdeen fa nasaluu way degeen fii asfali makata maka hoosteeda ayay degeen fa ra-ow waxay arkeen daa'iran shimbir caa'ifan warwareegayo fa qaaluu markaa waxay yidhaahdeen oo biyihii markaa ku warwareegaya ayay arkeen ayb fa qaaluu waxay yidhaahdeen ina hada daa'ira shimbirkan layaduuru uu wareegayaa calaa maa-in biyo korkeed ayuu ku wareegayaa lacahdunaa bihada alwaadi lacahdunaa annaga ogaalkeenna bihaada alwaadi waadigan aan ognahay aan ogeyn wamaa fiihi maa-un biyo dhexdiisa ma aynan ahayn ayb lacahdunaa anaga cahdigeena bihadalwaadi aan ognahay ee wamaa fiihi dhexdiisa ma ahayn maa un biyo ma aynan ahayn markaan ogeyn annaga meeshaan biyo ma oolin fa arsaluu waxay direen jariyan ow jariyeyni ayay direen ayb ayb qof ama laba ayay markaa direen fa idaahum bilmaai waaba biyihii markaa ayay kortaagan yihiin farajacuu way laabteen fa aqbaluuhum way u sheegeen fa aqbaluu way soo qaabileen waa yimaadeen wa ummu ismaaciil ummu ismaaciilna cinda almaai biyaha ay ag joogto faqaaluu waxay yidhaahdeen ata'daniina lanaa ma noo idmaysaa an natruka cindaka agtaada an nanzila inaan degno cindaka agtaada ma noo idmay bay dheheen iyadii baa marka dabcan biyihii markaas hortaagneyd oo meeshiina ay ugu yimaadeen marka waxay tihi ma noo idmay inaan meeshaan degna bay dheheen wahiya iyaduna tuxibu lunsa iyaduna markaa waxay jeclayd oo ay rabtay wehel fa nasaluu way degeen fa arsaluu ila qaalat waxay tihi nacam haa walaakin laa xaqa lakum wa xaqa idinkuguma sugna filmaai biyaha qaaluu nacam bay dhaheen idinku biyaha awoodooda iyo maamulkooda ma lahanaysaanay tiri biyahan wax xaqa kuma lihdin ogaada qaala ibnu cabaas qaala nabiyu sal ly salam fa alfaa dalika uma ismaaciil wahiya tuxibu lunsa fa alfaa dalika uma ismaaciil kaagaas ayaa marka uu helay <clears throat> oo ay heshay umu ismaaciil ismaaciil hooyadii wahiya tuxibu lunsa iyadoo markaa jecel wehel jecel ayb oo wehel rabto ayb faalfaa alfaa ay wajada dalika kaagaas waxaa helay wuxuu helay uma ismaaciil wahiya tuxibu lunsa fanazaluu way degeen fa arsaluu ilaa ahlihim bay u cidireen fanazaluu macahum way la degeen xataa idaa kaanuu bihaa intay ka ahaadeen meeshaas ahla abyaatin qoysyaal kuwa u saaxiiba wa shaba alghulaamu wiilkii yaraan oo weynaaday ismaaciil waaye eh, wa tacallama alcarabiyata ayuu bartay minhum reer jurhum ayuu ka bartay ayb wa anfusahum ayb ayuu ka bartay wa anfasahum ayb wayna jeclaadeen markuu wa acjabahum waa cajab geliyey xiina shaba markuu weynaaday ou koray ismaaciil ayb wa anfasahum ayb oo qof yacnii agtooda qaali ku abuu ah noqday wa acjabahum uu cajab geliyey xiina shaba markii uu weynaaday uu koray <clears throat> falamaa adraka markuu gaaray oo uu qaangaaray yacni zawajuuhu way u guuriyeen imra naag oo minhum iyaga ka mida ah reer jurhum wamaatad umu ismaaciilna way dhimatay ismaaciil hooyadii fajaaa ibraahiimu ibraahim baa yimid bacdamaa tasawaja ismaaciilu markuu guursaday yudaalicu isagoo soo fiirinayo tarikatahu dadkii uka tagtay meesha uka tagtay falam yajid ma uunan helin ismaaciila ismaaciil ma arkin fasa'ala imra'atahu xaaskiisii buu su-aalay canhu ismaaciil xaggiisa faqaalad waxay tiri kharaja waa baxay yabtaqii lanaa isagoo annaga wax noo doonaayo wafii riwaayatin yasiidu ugaarsibuu u baxay waa ugaaranayo ugaar ayuu raadiyey uma salahaa marka waa shaqaysanaya markaa uma sa'alahaa wuu weydiiyey can cayshihim noloshooda iyo wahay-atihim iyo qaabkooda hay-adooda faqaalad waxa ay tidhi naxnu anagu bisharin ayaan ku jirnaa sharan ku jirnaa annaga iyo dhib naxnu anaga fii diiqin cariiri dhexdiisa ayaan nahay iyo washidatin xaalad adag washakat ileyhi waa u cabatay qaala waxau yihi faidaa jaa zawjuki ninkaaga haddii uu yimaado iqra'ii calayhi salaam korkiisa salaam ku aqri oo salaan iga gaarsii waquulii lahu waxaa ku tiraahdaa yuqayir ha dooriyo catabata baabihi albaabkiisa yacni ha dooriyo oo ha bedelo ayb albaabkiisa meesha laga gala ha bedelo oo ha dooriyo falamaa jaaa ismaaciilu marka uu yimid kaanahu waab isaga oo aanasa dareemay shay-an wax faqaala waxa uu yihi hal jaa-akum min axadin ay hal jaa-akum ma idin yimid min axadin ay axadun qof ma idin yimid qaalad waxay tiri nacam haa jaa-anaa waxaa noo yimid shaykhun oday kadaa wakadaa ah fasa'alanaa wuxuuna weydiiyey canka adiga xaggaada fa akhbartuhu waan u sheegay fasa'alanii wuxuu i su-aalay kayfa cayshunaa fa akhbartuhu waan u sheegay annaa fii jahdin dhib inaan ku jirnay iyo washidatin adayg qaala waxau yihi fahal awsaaka bishayin wax makaa la dardaarmay qaalad waxay tiri nacam haah amaranii wuxuu i amray an aqra'a calayka asalaam salaan inaan kugu aqhriyo wayaquulu laka wuxuu ku dhahayaa hayr catabata baabika albaabkaaga albaabkaaga laga soo galo bedel waayahay qaala waxa uu yihi daaka kaagaasi abii aabahay buu ahaa waqad amaranii wuxuuna i amray an ufaariqaki inaan adiga ku faaruqo oon ku furo ilxaqii biahliki ehelkaaga haleel oo aad reerkaaga iskaga tag oo fadallaqahaa waa furay watasawaja minhum ukhraa mid kale ayuu ka guursaday qoladii jurhum falabitha canhum waa nagaaday ibraahiimu ibraahim baan falabitha ibraahiimu ibraahim waa nagaaday canhum iyaga xaggooda maa shaa allahu intii ilaahay doonay ayuu ka maqnaa suma ataahum waa u yimid bacdu markaa kadib falam yajidhu ma helin fadakala calaa imraatihi xaaskiisiibuu haddana u galay fasa'ala canhu waa waxbuu ka weydiiyey xaggiisa qaalad waxay tiri kharaja yabtaqii lanaa <clears throat> wou baxay isaga oo bil noo raadiyey iyo yacni risqi noo raadiyey qaala waxa uu yihi kayfa antum idinku sidee tihiin wasa'alaha wuxuu ka su-aalay can cayshihim noloshooda wa atihim iyo hay-adooda faqaalad waxay tiri naxnu anagu bikhayrin baan ku jirnaa wasacatin waasacnimaan ku sugannahay wa ahnat cala allahi ilaahayna waa ammaantay faqaala waxauu yihi maa acaamukum cuntadiinu maxay tahay qaalad waxay tiri allaxmu hilib qaala wuxuu yihi famaa sharaabukum sharaabkiinuna waa maxay qaalat ilmaa biyo ugaartaas a lasoo ugaarsadaa waa la dishaa hilibkooda la cunaa iyo biyo qaala waxau yihi allaahuma baarik lahum ilaahu <clears throat> u barakay fi laxmi hilibka iyo walmaai biyaha ilaahu u barakay qaala nabiyu sal l salam walam yakun lahum iyagu ma aynan u sugnaanin yowma idin maalintaas xabun wax xubuub ah <clears throat> masage iyo geley iyo waxaas ma aynan qabin <clears throat> walow kaana lahum hadduu usugnaan lahaa dacaa lahum fiihi waa ugu ducayn lahaa qaala waxau yidhi fahumaa iyaga labadaas laa yakhluu calayhimaa kama khaali noqonaya axadun qof ayb bikayri makkata maka keyrkeed ah ilaa lam yuwaafiqaahu ayb laa yakhluu calayhimaa korkooda ka khaali noqon maayo axadun axad axadkoo bikayri makata maka keyrkeed ah ilaa lam yuwaafiqaahu isuma waafaqayaan sida badan waafaqaan oo waxaa weeyaan labadooda <clears throat> iskuguma fiicnaadaan oo yani caloosha iyo waxbuu ka sheegtaa oo ka sheeganayb wa fii riwaayatin fa a waa yimid faqaala waxauu yihi ayna ismaaciilu ismaaciil ahwo <clears throat> faqaala waxa uu yidhi ayna ismaaciilu ismaaciil aawo ah, faqaalat imra-atuhu haweentiisii waxa ay tiri dahaba yasiidu waa tegay isagoo soo ugaaraya faqaalat imra-atuhu alaa tanzilu ma degaysid miya ma nala joogaysid miya <clears throat> fatadcama aada cunto watashraba aa cabtid qaala waxauu yidhi wamaa acaamukum wamaa sharaabukum qaala acaamuna allaxmu wa sharaabuna almaau cuntadeenna waa hilib cabitaankeenuna waa biyo qaala allaahuma baarik lahum ilaah u barakay fii acaamihim iyo wa sharaabihim qaala faqaala abulqaasim sala allahu calayh waali wasalama barakatu dacwati ibraahim ibraahim ducadiisa barakadeeda waaye qaala waxau yihi faidaa jaa zawjuki ninkaaga haddii uu yimaado faqra-ii calayhi salaama salaam korkiisa ku aqri oo iga gaarsiiye wamuriihi waxaad amartaa yuthabbit ha sugto catabata baabihi albaabkiisa gurigiisa meesha laga galay albaabka oo aad ha u adkaysto ha sugto falamaa jaaa ismaaciilu markii uu yimid qaala waxau yihi hal ataakum min axadin qof mi idin yimid qaalat nacam bay tiri ataanaa shaykhun ayaa noo yimid xasanu lhay-ati hay-adiisu qurux badan tahay wa atnat calayhi waa ammaantay fasalanii canka waa kaa weydiiyey xaggaagu iga weydiiyey fa ahbartuhu waan u sheegay fasalanii waa u su-aalay kayfa cayshunaa nolosheena sida ay tahay fa ahbartuhu waan u sheegay anaa anagu bikhayrin inaan nahay qaala waxau yihi fa awsaaki bishayin wax makaala dardaarmay qaalat nacam bay tiri yaqrau u calayka asalaam salaan ayuu korkaaga ku akrinayaa wayamuruka wuxuu ku farayaa an tuhabbita <clears throat> inaad sugto catabata baabika qaala daaka abika waa aabahay buu yidhi waanti adigana alcatabatu baa tahay albaabkii amar amaranii wuxuu amray an umsikaki inaan ku haysto <clears throat> uma labia canhum <clears throat> uma labitha waa nagaaday canhum xaggoodu ka nagaaday maa shaa allahu inti ilaahay doono uma jaaa waa yimid bacda dalika kaagaas ka bacdi ayuu yimid wa ismaaciilu ismaaciilna iyo beri uu qoraayo nablan gamuun iyo leebab uu qoraayo lahu isaga usugnaaday taxta dawxatin geed weyn hoosteeda uu ku qoranaayo qariiban meel u dhow min zamzama zamzam u dhow muddow ka maqnaa nabiyullaahi ibraahim ismaaciilo markaa wuxuu yimid gamuuno iyo leebab qoraayo geed hoostiis ku qoraayo zamzam agteeda falamaa ra-aahu markuu arkay qaama ileyhi waa u kacay fa sanacaa waxay sameeyeen kamaa yasnacu lwaalidu waalidku waxa uu sameeyay bilwaladi uu ku sameeya ilmihiisa yani waa si fiican hab isu siiyeen walwaladuna bilwaalidi uu ku sameeyo qaala waxau yidhi yaa ismaaciilu ismaaciilu in allaha amaranii alla wuxuu amray biamrin arrin qaala waxau yidhi fasnac maa amaraka rabbuka rabbigaa wuxuu ku faray yeel qaala waxa uu yidhi watuciinunii waad ikaalmaynaysaane qaala wuxuu yidhi wa uciinuka waana ku kaalmaynayaa qaala wuxuu yidhi fa ina allaha amaranii alla wuxuu i amray an abniya inaan dhiso beytan guri haahunaa meeshan inaan ka dhiso wa ashaara wuxuu ishaaray ilaa akamatin taag murtaficatin kor ah calaa maa xowlahaa agagaaraheeda wixii ah korka ah <clears throat> murtaficatin sareyso calaa maa xowlahaa agaaraheeda ka sareyso fa cinda dalika meesha agteeda rafaca alqawaacida meeshaas ayaa rafaca oo kor yeelay alqawaacida aas-aaskii min albeyti oo u koryeelay iyo tiirarkii fajacala ismaaciilu wuxuu gudagalay yatii bilxijaarati dhagaxda inuu u keenayo wa ibraahiimuna yabnii ou dhisayo xataa ida irtafaca albinaa oo dhismihii markuu kor noqday jaa-a bi hada alxajari dhagaxan ayuu keensaday maqaamu ismaaciil waxaan ujeedaa maqaamu ibraahiimka wadacahu lahu wou u dhigay faqaama caleyhi waa ku istaagay nebi ibraahim dhagaxa korkiisa wahuwa isaga oo yabnii dhisayo wa ismaaciiluna ismaaciilna yunaawilhu lxijaarata dhagaxda uu soo dhiidhiibayo wahumaa yaquulaani ay dhahayaan rabbanaa taqbal mina inaka anta samiicu lcaliim ilaahu naga aqbal inaka anta samiicu lcaliim dadka ahlu khayrka marka ayagoo amarka alla ku dhex jiro oo samaynaya ayay haddana waxay u weydiisanayaan ilaahay inuu u aqbalo wafii fii riwaayatin ina ibraahima kharaja biismaaciila ayuu la baxay wauma uma ismaaciil macahum iyadoo marka macooda ay tahay shanatun qarbad ama sibraar <clears throat> fiihaa maa-un ay ku jiraan fajacalat umu ismaaciil waxay gudagashay tashrabu inay cabayso min ashannati qarbadkii sibraarka xaggiisa ay ka cabayso fayaadiru labanuha caanaheeda ayaa dararaayay calaa sabiyiha cunuggeeday u dararaayeen xataa qadima makata intuu maka kasoo galay fawadacahaa taxta dawxatin ayuu dhigay geed weyn hoostiisa uma rajaca ibraahiimu waa laabtay ilaa ahlihi bou u laabtay ehelkiisii kale fatabacathu umu ismaaciil saara iyo u laabtay yan ilmana waxay u joogeen shaam ilmaa ismaaciilna meeshaan u keenay <coughs> fatabacathu umu ismaaciil baa raacday xataa lamaa balaquu markay gaareen naadathu way u dhawaaqday min waraa'ihi bay kaga dhawaaqday ibraahimu ilaa man tatrukuna ayaa nooga tegaysaa qaala ila allah ayaan idinkaga tegayaa buu yiri waa nebi ilaahay faray sidaa yani isaga waa la amray hadda meeshaas geey ka tagaa leeya allah u waxyooyey laakiin annaga intaan ilmo geyno ama qofka uu dad geeyo meel uu og yahay inay ku dhimanayaan anagana looma waxyoodo ma lama farinay dadaala naga faray tana loo waxyooda ilahay anaga nooma waxyoonayo ambiye iyo rasuul manihi nabiyullahi ibraahim waa loo waxyooday ma looga qiyaas qaadan kara marka arrintana oo annaga waxaana layihi kafaa bilmari itman an yudayica man yaquud qofka uu quudiyo inuu dayaco ayaa qof dembi ugu filan ama man yacuul <clears throat> qaalad waxay tiri radiitu billaahi ilaahay baa raalli baan ku noqday farajacad way laabatay fajacalat tashrabu waxay gudagashay inay cabayso min ashallati ay ka cabayso sibraarkii wayadiru labanuhaa caanaheedana ay dararaayaan calaa sabiyiha ay ku dararaayaan korkiisa yani sabigeeda ay u dararayaanoo caanihii ay markaa ku habayso siinayso xataa lamaa faniya almaau biihi markuu dhammaaday qaalad waxay tiri low dahabtu <clears throat> tegi lahaa fanadartu aan fiiriyo lacalli uxusu inaan bal dareemo axadan qof inaan dareemo balda ka tago meelaha soo wareego balan qof joogo iyo kasoo fiiriya yacni lakaana xasanan qaala fadahabad way tagtay fasacidatii safaa bay kortay fanadarad way fiirisay wanadarad hal tuxisu axadan wanadarad way eegtay hal tuxisu bal inay dareento ama way u sugatayba hal tuxisu bal inay dareento axadan qof falam tuxisa axadan ma aynan dareemin falamaa balagat ilwaadiya waadigii markay gaartay sacad way roortay wa atat ilmarwata marwo ayay timid wa facalad dalika ashwaadan bay sidaa samaysay dhowr wareeg uma qaalad waxay tiri low dahabtu <clears throat> haddii aan taga fa aan fiiriya bal maa facala sabiyu cunugii waxa ku dhacay fadahabad way tagtay wanadarad way fiirisay faidaa huwa waaba isaga oo calaa xaalihi xaaladiisa korkeeda ku sugan kaanahu isaga oo sida isaga oo yanshagu lilmowti kaanahu marka isaga oo yanshagu yacni hinraagayo oo neefjiidayo lilmowti geeri u neefjiidayo oo neef gurayo falam tuqirahaa nafsuhaa falam tuqirahaa ma aynan u sugin sidaa nafsaha nafsadeeda yani nafsuhaa nafsadeeda <clears throat> arrintaa ma aynan u qirin oo ma aynan usugin oo nafsadeeda qof u dhalay qof wax u dhalay sidaa yihiin faqaalad waxay tiri low dahabtu haddaan tegi lahaa fanadartu lacalli uxisu axadan bal aan fiiriyo bal in qof aan dareemo fadahabad way tagtay fasacidat isafaa fanadarat wanadarad falam tuxisa ma aynan dareemin axadan qofna xataa atamad sabcan toddoba intay ka dhammaysay uma qaalad low dahabtu fanadartu maa facala markaa waxay tiri haddaan tegi lahaa oo aan fiirin lahaa waxa uu sameeyey cunugii waa fiicnaanayd fa idaa hiya waab iyada oo bisawtin cod ku sugan faqaalad waxa ay tiri aqif gargaarniyo in kaana cindaka khayrun khayr hadduu agtaada yahay war codkan aan maqlay haddaad khayr wado bal gargaarkeen malagii wax noolna malaguna waa noolyahay faidaa jibriilu sala allahu alayh waali wasalam waaba jibriil faqaala bicaqibihi ciribtiisa ayuu ku dhahay haakadaa sidaan oo kale waqamasa bicaqibihi ciribtiisa ayuu duray cala alardi dhulka ayuu ku duray fambathaqa almaau biihi baa soo burqaday fadahishad umu ismaaciil waa wareertay fajacalat taxfinu fajacalad waxay guda gashay taxfinu inay dar iyo ay samaysanaysay biyaha leexleexinaysa meelay kasoo galaan siaysa biyihii ubixin uga bixin inay celcelinaysa biyihii wadakara alxadiida buu sheegay bituulihi maya fajacalad waxay guda gashay taxfinu ayb biyihii inay labadeeda sacab ku qaadayso sacbaysanayso wadakara alxadiida biduulihi buu sheegay rawaahu lbukhaariyu bihadihi riwaayaati kuliha riwaayadkan buhaari baa weli adawxatu ashajaratu lkabiiratu waa geeda weyn qowluhu qafaa ay wallaa waa jeesta waljariyu arasuulu waa dadka la dirto oo saanka ah wa alfaa macnaahu wajada waxaa helay qowluhu yanshaqu ay yashhaqu ou neef guraayo wa can saciid bni zaydin radi allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay alkamatu kam-ada min almanni malab cireedkii ayay ka ahaatay kam-ada marka anaga dad kitaabka noo soo ariyo sheekhi noo akriyo wuxuu dhihi jiray alkamatu likaa geed like la yiraahdo sheegi jira alkam'atu min almanni ayay ka ahata wamaa uhabiyiheedana shifaa-un weeyaan daawo lilcayni isha ayay daawo u tahay muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen ayb marka geedaha qof yaqaanaan ay u baahan tahay qisadan dheeree nabiyullaahi ibraahimna macaani badan baa laga qaadanayaa sida dadkaa wan wanaagsan ay alla ugu kalsoonaayeen ilaahay owliyadiisa sida uu ugu gargaaro inaan alla mar walba qofka uuna sheeganin oo xaaladda uu ku noolyahay inuu mar kasta ilaahay mahadiyo ee aanu ka sheeg sheeganin ayb naagtii hore hadda maxaa idin nooleeya maxaad ku nooshihiin dhib iyo shiday sheegatay nabiyullahi ibraahim taas ka tag uu yidhi wiilkiisa ismaaciil isaguna wuu ka tegay nacam oo waa yeelay naagtan dambena naag qanaaco badan bay ahayd ilaahay isaga kalsoon waa waxeeda ayuu ilaahay waxeeda ayuu ugu duceeyey marka mar walba inaan dadka loo cabanin oo ilaahay ula baryo yaa wanaagsan oo alla lagu kalsoonaado subxaanahu watacaala waxyaabaha faraha badan baa marka qisada ku jira beytka dhisidiisa inuu alla ugu talagalay nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi ismaaciil inay dhisaayeen dhagaxa markuu dhismihii dheeraadayna dhagax baa loo soo qaaday dhagaxaasu ku istaagay dhagaxaas markii dambe meeshaa looga tegay maqaamu ibraahiimka markii hore wuxuu ku dheganaa jiray albaabka kacbada agteeda ayuu ku dheganaayuu yaalay markii dambe waa laga soo sikiyey meel hadda kacbada cabaar u jirta ayuu yaallaa xoogaa marka in la sikin karana cumar waqtigiisa iyaa la sikiyey kitaab ayaa waxaa ka qoray sheekh cabdiraxmaan bin yaxya almucalim alyamani in la sikin karo hadday dadka dhawaafka ku bataan risaalo marka maqaam ibraahim la yiraa buu leeyahay ayb kitaabu listiqfaari istiqfaartii ayuu u kitaab yahay qaala allahu tacaala alla waxau yihi wastakfir lidambika dembigaaga dembi dhaaf wastakfir dembi dhaaf weydiisa ilaahay lidembika dembigaaga dembi dhaaf weydiiso waqaala qaala tacaala alla waxau yihi wastakfir illaaha ilaahay dembi dhaaf weydiisa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday kafuuran mid dhaafid badan raxiiman naxariis badan waqaala qaala tacaala alla waxau yihi fasabbix bixamdi rabbika rabbigaa u tasbiixso bixamdi rabbika multabisan xaal aad tahay midkii ku dhahan bixamdi rabbika rabbigaa ammaantiisa wastakfirhu dembi dhaaf dalab oo isaga dembigaaga inuu dhaafo weydiiso inahu kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid towbad aqbal badan wa qaala tacaala alla waxau yihi liladiina kuwii itaqow cabsaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa jannaatun baa ayy leeyihiin oo u sugnahay <clears throat> ilaa qowlihi laga gaaro <clears throat> wlmustakfiriina bilasxaari <clears throat> kuwa dembi dhaaf dalbo xilliga aroorta hore waqtiga saxarka suxuurta waa lagu ammaanay waayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi waman yacmal qofkii sameeya suu-an xumi ow amase yadlim dulmiya nafsahu nafsadiisa uma markaa dabadeed yastakfir illaaha ilaahay dembi dhaaf weydiista yejid illaaha alla ayuu helayaa kafuuran inuu yahay mid dhaafayo raxiiman naxariis badan qaala allahu tacaala wamaa kaana allahu alla ma ahaanin mucadibahum midkii cadaabayo walxaal hum iyagoo yastakfiruuna dembi dhaaf dalbaayo waqaala tacaala alla waxauu yihi waladiina kuwa idaa facaluu hadday samaynayaan faaxishatan xumi ow amasadalamu ay dulmiyaan anfusahum nafahooda dakaru llaha alla xusuusto fastakfaruu dembi dhaaf dalbo lidunuubihim dunuubtooda u dembi dhaaf dalbo waman yaa yakfiru dhaafay adunuuba dunuubta ila llahu alla maahane cid kale ma dhaafto walam yusiruu an daa'imin calaa maa wixii facaluu ay sameeyeen walxaal hum iyagoo yaclamuuna og wal-aayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku sugan kahiiratun weyaan macluumatan oo layska yaqaan kuwo badan oo la yaqaan istikfaar marka wuxuu meeshaan u keenay oo kitaabka aakhirkiisa istikfaarta oo u keenay mar walba istikfaarta ashyaada waxa ugu dambeeya inay noqoto waaye salaad markaa tukata istikfaar baa la imaanay xajka markuu dhammaado istikfaar baa lays amray istikfaartu marka waa mar walbo xaaladahaaga oo dhan marka ugu dambeyso inay istikfaar u dambeyso waayahay wal-aayaatu aayaadka oo filbaabi kusugan kahiiratun weeyaan kuwa aada u fara badan macluumatun la yaqaano can ilaqari ilmusaniyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala waxauu yihi inahu la yuqaanu waxaa la daboolaya calaa qalbii qalbigayga marka macnaheedu waxa waaye nebiga qalbigiisa ma dabool oo mugdi iyo madow ou la noqdo ma qabeen macnaha xadiidkan waxaa weeyaan mararka qaarkood ayaan dikriga iyo munaajaadka rabbi ayaan ka mashquula markaasa waxaan ku mashquulayaa arrin kaleoo masaalixda dadka ah markaa nebigu kheyru ku mashquulaa oo dadka maslaxadooda iyo waxuqabashadooda mashquul ku yahay xaaladaas marka dikrigii iyo munaajaadkii ilaahay oo la faqaayay iyo xuska alle iyo ayaanu samey karin dikri iyo markaa ma sameynayo wuxuu ku mashquulaa dadki inuu wax u qabto oo iyada laftirkeeda waajibaadkiisa kamid a iyo daacaadka alle uu ku caabudo kamid a marka intaas oo dikriga alle ka maqan yahay isagoo daacadan xitaa ku maqan wuxuu isu dareemaa nebigu wuxuu dareemaa marka inuu dikrigii inuu ku jiro ayuu jeclaysana oo jeclaan lahaa taasuu ka wadaa marka macnaha wainii la astaqfiru llaha ilaahay baan dembi dhaaf dalbaa fi lyowmi maalinka mi-ata maratin boqol jeer baan ilaahay ka dembi dhaaf dalbaa rawaahu muslim ee qalad uu sameynaayo maaha oo marka mararka qaar dikrigii baan ka tegayay waxaan ku mashquula waxa weyaan wax kaloo daaco kale iyo wax lamidaba ah. intaas umar ka dembi dhaaf dalbaa nabiga wuxuu isu arkaa inuu gaabina rawaahu muslimuun waana soo marnay xadiidkan baabu towbaan kusoo marnay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam an maqla yaquulu isagoo dhahay wallaahi baan ku dhaartay inii la astaqfirullaha ilaahay baan dembi dhaaf ka dalbaa wa atuubu ilayhi waan u laabtaa filyowmi maalinkii akthara min sabciina maratan toddobaatan jeer wax ka badan rawaahu lbukhaariyu wacanhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalama waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeeda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye low lam tudnibuu haddaydnan dembaabi lahayn oo markaa istikfaar aydnan la imaa lahayn ladahab allaahu ilaahay wuu idin tagsiin lahaa bikum idinka walaa jaaa biqowmin qole ayuu la imaan lahaa yudnibuuna dembaabayaan fayastakfiruuna allaha ilaahay dembi dhaaf ka dalbo fayaqfiru lahum oo u dhaafo markaa rawaahu muslimun muslim baa wariyey xadiidkanna waana soo maray isaga laftirkiisa wacan ibni cumara radia allaahu canhuma qaala kunaa waxaanu ahi nacudu inaan tirinayna lirasuulillahi aan u tirinayna sala allahu calayhi waalihi wasalama fi lmajlisi majliska alwaaxidi halka ah mi-ata maratin boqol jeer rabbi irlii rabbi ikfirlii ou dhahayo watub calaya iga toobad aqbal ilaahu inaka adiganta tawaabu raxiimu baa tahay rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidun saxiixun wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama man lazima alistikfaara istikfaarta qofka laasimo jacala allaahu lahu ilaahay wuxuu u yeelaa min kulli diiqin ciriiri kastaa makhrajan meel uga baxo wa min kulli hamin murug kastaana farajan ayuu u yeelaa warasaqahu ilaahay waa arsuqaa min xayu meel laa yaxtasibu uunan ka malaysanaynin rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa weriyey marka istikfaarta faa leedahay ciriiri kasta maqraj baa ilaahay kaa siinaya hami kasta faraju ilaahay kaaga furaya ayb meel aadan ka filaynina ilaahay waa kaa arsuqaya <clears throat> marka waa in lagu dadaalo waay wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man qaala qofkii yiraahdo astaqfiru llaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa aladii allah oo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabuda ownan jirin ilaa huwa isaga ma ahni alxaya alqayuuma allihii noolaa alqayuuma ee makhluuqaadkao dhan xaajaadkooda u taagnaa isagana nafsadiisa u taagnaay wa atuubu ileyhi waana soo noqonaya isagan usoo noqonaya xaggiisa hufira dunuubihi dunuubtiisa waa la dhaafaa wain kaana haba ahaado qofkaasi qad fara inuu ka cararay min azaxfi safka muslimiinta iyo gaalada ay ku dagaalamayaan mid ka cararayba ha noqdo rawaahu abu daawuud wtirmidiy wlxaakim waqaala xadiidun saxiixun calaa shardi lbukhaariyi wamuslim bukhaari iyo muslim marka shardigoodii wabilahi towfiiq sal lla slam alaa nabiyina mxamedi wala